bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol labaatan iyo labaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay shayddaankii iyo dadkii adeecay iyo shaydaanku sida uu wax u luminaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay shaydaan hadalladii uu yidhi baa ilaahay subxaanahu watacaala noo soo sheegay oo waxa uu dhahay waan luminayaa oo waan luminayaa dadka ayuu dhahay waana yidhadiil gelinayaa waan farayaa markaasay waxay jarjaraan inay goynaayaan ancaamta dhegahooda haddana waan farayaa haw dhahay khalqiga ilaahay ay doorinaayaan qofkii shaydaan ka yeesha weli ka yeesha oo tawalliya oo waxa weeye xiriir ka yeesho adeeca ilaahay ka soko khasaaro cad ayuu khasaarow dhahay ilaahay shaydaanku waxau dhaha ilaahay subxaanau watacaala dadka wuxuu u yeebuhayaa cumri dheer waa uu ku yeedi diil gelinayaa ma'aal inay adduunyada gaaraayaan oo ay mustaqbal leeyihiin iyo inaan baxsi jirin xisaab uusan jirin shayddaanku uma yeebuhayow dha ilaahay ilaa kale mooyaane qolada noocaasoo shaydaanka adeeca ilaahay wuxuu yidhi ma'wahoodu meeshay ahaanayaan waa jahannamow dha ilaahay meel oo markaasi uga fakadaan heli maayaan marka dadkii shaydaanka adeecay iyo ma'aalkoodii markii ilaahay nooga soo warramay dadka muuminiinta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya oo shayddaanka ilaahay uu ka nabadgeliyey ayaa ilaahay nooga warramaya ilaahay zuuri subxaanahu wa tacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban sanudkhiluhum waxaanu gelinaynaa jannaatin jannaad ayaanu gelin lahayn ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wadiyaalo khaalidiina xaal kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaas ku waaraya abaddan weligoodow dha ilaahay wacdallaahi kaasuna waa ilaahay dha ilaahay xaqan oo xaqa waman asdaqu yaa ka run sheeg badan min allaahi alle qiilan qowl yaa uga runsheeg badan ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala dadka runeeyey ayuu dha ilaahay oo camal saalixa camal falay waxaa shardiya markii laysu sheegaayo jannada iyo ma'aalka qiyaamo oo wanaagsan dadka mu'miniinta markii iimaanka lagu sifeeyo camal saalixana waa la daba dhigaa maxaa yeele waxaa laga qaadanayaa wax badan aanu soo marnay mujaradul iimaan inaan intaan lagu gaari karayn oo haddii iimaan la helo rumayn la helo waa in camal saalixana lala yimaado markaasuu dha ilaahay kuwa rumeeyey oo camal saalixa camal falay sanudkiluhum waxaanu gelinaynaa hawdha ilaahay mustaqbalka janaatin janaad ayuu dheh ilaahay basaatiin fi ljannati weeye jannaadkaasoo tajri ay dureerayso oy soconayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuurihaa ayaa loola jeedaa al anhaaru webiyaalo ay soconayaan webiyaasha afarta ayuu ilaahay qur aanka ku sheegayo haddii ilaahay yidhahdo suuratu alqitaal anugu tegi doonaa khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha jannadaasow dha ilaahay abadan weligood jannada qofki galaa waa ku waaraya wacdallaahidaan waxay noqonaysaa waa masdaraa yidhi waxaad soo qadaraysaa wacadahum ullaahu daalika wacadahum ullaahu alla waa u yaboohay daalika kaas dadka mu'miniintaa wacdallaahi ilaahay yaboohiddiisa wa xaqahu alla waa sugay xaqan sugid weeye laba masdar weeye markaasoo waa waxaa la soo qadarayaa caamil sidaas markay tahay oo ilaahay wacdi oo runa ah uu yaboohay alla wuxuu idhi waman asdaqu yaa ka run sheeg badan istifhaam linkaar bimaca nafy aa layidhaha ey laa axadun astaqu weye waman astaqu yaa ka run sheeg badanoo ilaahay waa maye weye min allaahi ilaahay xaggiisa qiilan qowl yaa uga run sheeg badan cid ilaahay subxaana wa tacaala qowl uga run sheeg badan oo xataa ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisa qowl lamida samaynaysa ma jirta weye ilaahay wuxuu kuu sheegay subxaana wa tacaala wax maaragtayaa shaki haba yaraatee uu ku jira maaha laysa ma aanu dha ilaahay amarku mu'miniinow biamaaniyikum yadadiilyaalkiinna iyo walaa ammaaniyi ahlilkitaabi ahlu kitaab yadadiilkooda ma ahanuw dha ilaahay man yacmal ruuxi camal fala suu'an xumaan camal fala yujza bihi waa lagu jaazinayaa hawdha ilaahay walaa yejid mana helaayo lahu isagu ayuu dha ilaahay min duuni illahi ilahay kayrkiisa weliyan weli mid xifdiya heli maayo walaa nasiira mid u gargaaran heli maayo ilaahay buu ihi subxaanau watacaala laysa biamaaniyikum u ilaahay ayaddan hadda intaanan macnayn usoo u gelin waxaa la sheegay inay iska leheeda sabunusuul oo muslimiinta iyo waxaa isu faanay baa layidhi nimanka ahlu kitaabka waxayna isugu faaneen baa layidhi muslimiintu waxay yidhaahdeen nebiyunaa khaatimul ambiyaa'i annaga nabigeenna ambiyadaa lagu khatimay wa kitaabunaa yaqli calaa saa'ir alkutub kitaabkeennana wuxuu xugminayaa oo uu soo shamlinayaa kutubta inteeda kaleentood wa naxnu aamanaa bikitaabikum idinka hadda ahlu kitaab ajiina annagu kitaabkiina waanu rumaynay walam tuuminuu idinkuna ma aydan rumayna bikitaabina kitaabkayna fa naxnu owlaa billaahi minkum ilaahay annaga idinkaga dhow sidaa markay muslimiintu yidhaahdeen muslimiintu ayagu warkooda way ku run sheegayaan ayaa ahlu kitaabkuna waxay yidhaahdeen kitaabunaa qabla kitaabiku ma yidhaahdeen kitaabkeenu kiina waa ka horreeyey wanabiyunaana qabla nabiyikum nabigeenna kiina waa ka horreeyey fanaxnu awlaa minkum ayidhi annaga ayaa ilaah idinkaga dhow saas waa la sheegaa waxaa kaloo layidhi tawnuzuulka aayaddan wuxuu ahay ahlu kitaab iyo mushrikulcaraba isu faanaa layidhi haddii marka labadaas la yidhaahdo oo kufaarta ta'wiil uma baahna ilaahay qowlkiisa ah weye bal waxaa lagu xambaarayaa jadahan labada fariiqba khuluusi naari inay yihiin laakiin hadda waxaa loo badan yahay sawnusuulku sida hore inuu yahay marka shayga muhiimka ayaa ilaahay ka waramaya inaan faan iyo aan loo baahnayn laakiin arrintu wax dhaba ay taagan tahay alla wuxuu yidhi subxaana watacaala laysa alamru utooqajo amarku ma ahan manuudan mid lagu sixay tixay biammaaniyikum yeedadiinayaalkiinna ah, hadda waxa waaye ismu laysa ayaa markaasi maxduufa iyo khabarkeeda xataa laysa alamru amarkuma ahanaa soo qadaraysaa manuudan mid lagu tixay biammaaniyikum yeeladiinayaalkiinna waxaad yeeladiishanaysiin haddaad mu'miniin aad tihiin iyo walaa ammaaniyi ahlilkitaabi ahlukitaab yeeladiinkooda bal bilcamali saalixa laga wadaa waxaa meeshaan loo baahan yahay camal saalixa ah in lala yimaado ee waxaasaan ahay iyo waxaasaan ahay waxba tari mayso qof walba waxaa looga baahan yahay camal saalix inuu la yimaado oo rabbigiisa uugu dhowaado markaasuu dhahay alleh man yacmal ruuxi camal fala suu'an xumaan yujza bihi waa lagu jaasinayaa camalkaas xun baa lagu jaasinayaa jaza'an waxaa layidhi imaa fil aakhirati oo fi dunyaa ayaa layidhi bilbalaa'i walmixani weye man yacmal ruuxi camal falowdha ilaahay suu'an xumaan ruuxi camal fala yujza bihi waa lagu jaasinayaa jazahanoo waxau dhici karaa adduunyada oo cadaabu dunya uu ku dhaco iyo aakhiro weye marka cadaabuulaakhira waxau muxatam uu ku yahay dadka waxaa weeye kaafirnimada ku dhinta weye qofkii dhintaa layidhi wa amaa man maata caasiyan qofkii isagoo caasiya dhinta walam yatub aan toobo keenin fa taxta almashii'ati aa layidhi mashii'ada ilaahay subxaana wa tacaala ayuu koos jiraaho aayaddii wuxuu soo gelayaa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi waykfiru maa duuna dalika liman yasha meeshaas ayuu soo gelayaa haddii marka la yidhaahdo aakhiradane waa cadaabuulaakhira weeye oo haddii qofku gaalnimo ku dhinto saas weeye hadduu caasi yahayna taxtalmashyuu ku jiraa marka waxaana u daliila xadiiso aayaddaa markii nabigeenna akriyay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi abaabakar asidiiq ayaa aayaddaa markay soo degtay wuxuu dhahay yaa rasuulallah waayunaa lam yacmali u dhahay midka annaga nagamida waakee oo aan camal xun aan samaynin wa inaa lamadiyuunow dhahay bikulli suwin camilnaa camal xun oo aan samaynana waana laku jaasinayaa markaasuu nabigu waxau dhahay amaa anta wa asxaabaka almu'minuun u dhahay abuubakarow adiga iyo asxaabtaada mu'miniinta fasijowna bidaalika fi dunya adduunyada ayaa laydinku jeesinayaa xataa talqawullaaha ilaahay intaad kala kulantaan walaysa calaykum dunuubun dembina korkiina uusan ahayn wa ama alaakharuuna dadka kale oo kufaarta waa loo jamcinayaa ilaa lagu jeesiye maalinta qiyaamo kee waad kale abuubakar wuxuu dhahay sayidina abuubakar sidiiq faman yanjuu maca haadaa buu dhahay arrinkan micigiisa yaa koraaya markaasuu nabigu calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay amaa tamridu sowma jirat oo yusiibaka albalaa sow balaayo adduunya kuma dhacdo markaasuu dhahay abubakar balahaa markaasuu nabigu waxau dhahay huwa daalika wey kaas weeye waxa laydinkuu dhaafaya dadka muminiinta jirada idinku dhacaysa musiibada idinku dhacaysa xoolola'aanta idinku dhacaysa fakriga dhibaatada fikirka masaa'ibu dunya oo dhan waxaa weeye dadka muminiinta ilaahay waa ku dahiraya marka dadkan loo kaydinaayo waxa weeye kufaarta weeye marka alla wuxuu yidhi walaa yajid lahu heli maayow dha ilaahay min duuni duunillaahi ilaahay kayrkiisa weliyan weli mid xifdiye weeye iyo walaa nasiira mid gargaar oo cadaabka ilaahay ka mancinaayo waman yacmal ruuxi camal falow dha ilaahay min asaalixaati shay-an isaga soo qadire ka sifay waman yacmal ruuxi camal falow dha ilaahay shay-an shay oo min asaalixaati acmaasha suusuuban ka mida ah oo min dakarin ku lab ahowdha ilaahay oo amase unsaa tu dhidig ah walxaal huwa isaguna mu'minun mu'min uu yahay fa ulaa'ika kuwaas owdha ilaahay yadkhuluuna aljannata jannada ayay gelayaan owdha ilaahay fa ulaa'ika kuwaas owdha ilaahay yadkhuluuna aljannata jannada ayay gelayaan walaa yudlamuuna mana laga nuqsaaninaayo naqiiran lafta timirta suubkeeda laga nuqsaani maayo dadka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala qofki camal saalixa camal falowdh ilaahay waman yacmal huwa camal falowdh ilaahay shayan min asaalixaati weeye shay oo acmaasha saalixaadkaa ah ka mid a oo min dakarin ku lab ahowdha ilaahay ow amase saas u dhidig ah rag iyo haweenba camal saalix hadday sameeyaan ilaahay wanaag inuu ku jaasiya waa u siman yihiin haddana ilaahay beri wal xaalowa isaguna mu'minu mu'min yahay qayd waaye waxaaya ku baxaaya kufaarsi maxaa yaele kufaarsi camal saalix hadday sameeyaan camal saalixa way sameeyaan laakiin waxba laga soo qaadi maayo sadaqada iyo waxa ay bixinayaan iyo ixsaanka galadu aad iyo aaday wax u bixiyaan oo sadaqooyin bay bixinayan ixsaan bay bixinayan wax walbay bixinayaan marka adduunyada way ku intifaacayaan laakiin aakhira waxba utari mayso wa huwa mu'minu markaasi shardi waayo fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay mantioo jamac noqota weeye yadkhuluuna jannata jannada ayay gelayaan oo markaasi faacil lagu binay ama yudkhaluuna jannata jannada ayaa la gelinaya qaradayga camalka oo markaasi lagu binaya majhuul walaa yudlamuuna lagana nuqsaani maayo dha ilaahi subxaanau watacaala naqiira naqiirow dha ilaahi qadra nuqrati nawaati weeye lafta timirta waxa weeye meesha ay ka godan tahay dhuubka ku jiroo kale laga nuqsaani maayo waman axsanu yaa ka wanaag badanow dha ilaahi ow dha ilaahi diin liman duul aslama hogaamiyey wejo wejigiisa hogaamiyey lilaahi alla u hogaamiyey walxaaluwa isaguna muxsinun muxsin oo muwaxida uu yahay watabaca raacayna millata ibraahiima nebi ibraahim midadiisii raacay xaniifan xaal ow yaa kii iisho adyaanta baadiladaa ka iishoo diintoosan u iisha watakada allahu alla wuxuu ka yeeshow dha ilaahay ibraahiima nebi ibraahim khaliilan khaliil ayuu ka yeeshay ilaahay subxaanau watacaala mid safiya oo maxabadiisa u khallisa ayuu ilaahay ka yeeshay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waman axsanu yow ilaahay istifhaamtaan waxa weye istifhaamu linkaari macnaf weye waman axsanu yaa ka wanaag badan ey laa axadun axsanu weye axad ka wanaag badan ma jiro weye miman duul ayuu dha ilaahay diinan xagga diinka waman axsanu yaa ka wanaag badan diinan xagga diinkow dha ilaahay miman duul aslama hogaamiyey wejaha wejigiisa hadda daatada ayaa loola jeedaa naftiisaa laga wadaa iyo daatadiisa wejiga waxa looga cabiray baa layidhi weji waxa weeye ashrafu aclaa ilinsaan aa layidhi insaanka xubnihiisa midka ugu sharaf badan weeye haddii midkii sharafta badnaa uu hogaansamane fakayruhu awlaa weeye walxaal huwa isaguna ayuu dha ilaahay muxsinun muxsin uu yahay muxsin markaas waxaa lagu fasiraa muwaxid uu yahay weeye walxaal huwa isaguna muxsinun muxsin uu yahay oo hadda markaasi ixsaankan tawxiidkaa lagu fasiray maxaa yeele tawxiidku wax walba isaga ayaa samiye ee hadda ixsaan nooc kastuu u yahay waa soo gelayaa halayidhi wa uwa tabaca raacow dha ilaahay millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisi raacayow dha ilaahay oo markaasi almuwaafiqa limillati alislaam weeye oo waafaqsan millada islaamka maxaa yeele qofkii millada islaamka raaca waxa weeye millatu ibraahim waa raacsan yihi xaniifan xaalow yaa kii iishow dha ilaahay oo waxa weeye adyaanta baadiladaa ka iisha diinta toosan u iisha watakhada allaahu alla wuxuu ka yeeshow dha ilaahay ibraahiima nebi ibraahim khaliilan khaliil ayuu ka yeeshay mid oo khaalisulmaxaba ah oo maxabadiisa ilaahay subxaanahu watacaala u khallisay oon qalbigiisa aan laga helaynin maxabo oo ilaahay kayrkiisa aan laga helaynin sidaas ayuu maaragtay ahay lam yajcal fii qalbii kayra maxabati rabbiyaalhin qalbigiisa ilaahay ma uusan yeelin maxabada rabbigiisa waxaan ahayn weeye oo markaasi qalbigiisa wax kale sooma gelin weeye taas maxabada ilaahay yaa gashay oo isku daboosho weeye marka watakad allaahu ibrahima khaliilan daliilay waxay u taha layidhi aayadda bilowgeeda waxaa laga wadaa man itakada allaahu khaliilan weeye fa huwa jadiirun bian tutabaca millata qofkii ilaahay uu khaliil ka dhigtay waxaa xaqiiqaha in la raaco miladiisa saasay ka dhiganta aayaddan kaloo intaynu ka gelayna iyaduna daliilay u tahay aayaddii haddaynu ka soo baxaynay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala welilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wamaa makhluuq filardi arlada ku sugan ilaahay subxaana wa koonkan wixii jooga wahow isagaga leeyahay mulkan wa khalqan wa abiidan alla wuxuu yidhi marka aayaddan aayadda haddaynu ka baxnay daliil u tahay maxaa yeela samaawaadka iyo waxa ku sugan iyo arlada iyo waxa ku sugan haddii alla u iska leeyahay waxdahu weeye oo wax shariik kula alla aysan wax shariik alla kula aysan jirin macnaha waxaa weeye maxay imaanaysaa famaa macnaa ishraaku man laa yamliku linafsihi shayan wey qof aan waxba aanan milkin oo naftiisa waxba u milkin see ilaahay loo garab dhigaa weye taasay imaanaysaa weeye maca man lahu jamiicu lmakhluuqaad weeye makhluuqaadkao dhan mid iska leh see loo garab dhigaya weye oo haddana aakhirun binaasiyatihaa ah weeye culamada qaar waxay yidhaha aayaddan waxaa loo keenay waxaa la dafcinayaa wahmi dhala lahaayo ictiqaadka nabiyullaahi ibraahim alla khaliil uu ka dhigtay inaysan ahayn ixtiyaajo alla u baahan yaha wey sida markaasi shaniga aadamiyiinta uu yahay ayaga waxa weeye wax markay samaysaan oo xariir iyo saaxiib iyo wax ay samaysaan ayaga waxa weeye ixtiyaajay u qabaan marka hadda khaliilka nebiyulaahi ibraahim ilaahay uu ka yeeshay waxa weeye fadliga ilaahay iyo karamka ilahay oo makriya waaye ee ilaahay ixtiyaajo makhluuq uma qabiyo taasna daliil waa u noqon karta alayidhi caayada wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dhah ilaahay bikulli shayin shayla arkay kulligiisa muxiidan allihii koobay ayuu ahaaday wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadowdha ilaahay ousan ka guurin bikulli shayin shay la arka kulligiisa muxiidan allihii koobay inuu yahay oo ilaahay cilmi iyo qudro ayuu wax walba ku koobay sidaa inuu ku sifoomana ilahay kama uusan suulin wayastabtuunaka way kaa jawow dha ilaahay shaydka maxamedkaahow fi nisaa'i fii sha'ni nisaa'i haweenka sha'nigooda iyo dhaxalkooda ayay kaa jawow dalbayaan qul waxaa u jira howdha ilaahay allaahu alla ayaa yuftiikum idiin jawaabaaya fiihinna haweenka sha'nigooda iyo wamaa kii yudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina filkitaabi kitaabka lagu akrinaayo oo aayaatulmiiraasa weeye hadda waxa weeye waxaa jiri jirtay saan suuradda bilowgeeda aan kusoo marnay nimankii carabta ahaay waxa weeye haweenka iyo carruurta oo aan qaangaarka ahayn dhaxalma aysan sii jirin marka insha allahu tacaala waanu soo marnay waxaana dhahnay aayaddaas ayaa uu tegi doonaa suuradda aakhirkeeda oo markii aanu soo maraynay lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna walinisaa'i nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima qala minhu aw kasura nasiiba mafruuda aayaddaas markaanu soo maraynay iyo waxaynu maaragtay ku soo marnay suuradda iyadana bilowgeedi marka hadda ilaahay subxaanau wa tacaala waxa uu ka warramayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay markaasi su-aal ay weydiinayaan asxaabtiisu oo shacniga haweenka dhaxalkooda ah waxaa kaloo ay weydiinayaan haweenka agoonta ah oo waxa weeye wixii loo qoray oo dhaxalkaa aan la siinaynin isla markaasina waxa weeye in la guursado aan la doonaynin ayagana waxa weeye xukunkooda ayaa ilaahay nooga warramaya waxaa kaloo aayaddan looga warramaya dadka lucafada waa si hadda sheegaynay oo carruurta siqaarta ah ayaa ayagaa laga warramaya oo ilaahay amraya in xuquuqdooda la siiyo haddana ilaahay wuxuu amrayaa in waxa weeye agoonta waxa weeye cadaalad loogu qumo oo dhaxalkooda la siiyo hadday haween la guursaay iyona maarkooda la siiyo weye intaasaa marka halkaan ku sheegayaaho xadiisu caaisha oonu suuradda bilowgeeda kusoo mari jirnay ayaa maaragtay ahaa daliilu bukhaari buu dhigaayay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayastaftuunaka way kaa fidya dalbaayaan way kaa jaw dalbaayaan wey yadlubuuna minka alfatwa weye fi fii sha'ni nisaa'i haweenka sha'nigoodow ilaahay iyo dhaxalkooda qul waxaa u jira hawd ilaahay allaahu alla ayaa yuftiikum idiin jawaabaayo fiihina haweenka sha'nigooda iyo wamaakii yudlaa lagu akrinaya calayhim warkiina filkitaabi kitaab qur-aanka oo aayadihii dhaxalkaa weye ilaahay subxaana watacaalane waa ka soo warramay haweenku inay dhaxal leeyihiin iyo waxa iyagu iska leeyihiin oo nisaabkoodu uu yahay oo marka ay sahmiga ay qaadanayaan ilaahay subxaana watacaala hore iyagu soo waray haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala eh, haddana allah subxaana watacaala waxaa meesha ku qadiran wayuftiikum aydan allah haddana wuxuu idinka diwaan idiin jawaabayaa fii yataama nisaa'i haweenka oo agoontaa weeye allah sii haweenkaasoo laa tu'tuunahuna aadan siinayna maasii kutiba lahuna loo faral yeelay oo waxaa weeye dhaxalka xaggiisa wa haddana aad huuraysiin oo aad ka jeesanaysiin an tankixuuhunna inaad nikaaxsataan kuwaas ayagani ilaahay ayaa idiin jawaabaaya wuxuuna idinkugu jawaabayaa inaadan sidaas aadan ku samayna maxaa yeele suuradda bilowgeedu waxaanu ku soo marnay haweenkii waxa weeye agoonta ahay oo qofku waxa weeye isagu uu mas-uulka ka ahay oo qayimka uu ka hay ambase wasfiga uu loo dardaarmo u ahay haddii waxa weeye kuwo fiican ay ku jiraan kuwaas waxa weeye waa guursa jiray maalkoodana waxa weeye waa ku dhaqmi jiray isla markaasina waxa weye mahab sii jirin naasi waxa weeye aan cajab gelinayne nin inay guursato ayuu u diidi jiray kolkaas ayuu waxa weeye celi jiray markaasaa waxa weeye iska joogi jirtay hadday dhimato waa dhaxli jiraa layidhi xooleed u qaada jiraa layidhi haddii kaleentoodne inay isfurato ayay arrinku gaari jirta kuwa noocaasana ilaahay wuxuu yidhi allah wuxuu idinka kadiyoonayaa sii yataaman nisaa'i haweenka oo agoonta hawdha ilaahay allah sii kuwaasoo laa tu'tuunahuna aadan siinayna maa kutiba lahuna wixii loo qoray oo dhaxala haddana watarqabuuna aad huuraysaan macnaha ayuha alawliyaa weye dadka owliyadu ahay weye waatu suuradda bilowgeedaanu soo marnay casharkaas qofka soo fahmay kana waa fahmaya watarqabuuna aad huuraysiin ood ka santaagaysiin weye ka jeesanaysaan an tankixuuna inaad guursatiin waa lidimaamatihinna naagahaas waxaa weeye koolxumadooda wey naagahaan idin cajabgelin weye haddana waxaad ka meermeerinaysaan an yatazawajna inay rag kala guursadaan damacan fii meeraasin idinkoo waxaa weeye dhaxalkooda damcaayo aad iyo aad bay carabta haweenka u cadaadi jireen oo u dhibi jireen wey waxaa marka alla idiin fidi waxaa ku jirta allaa tafcaluu daalika wey arrintaas inaadan ku falina haddana alla wuxuu dhahay wlmustalcafiina wa fi lmustalcafiina kuwa la laciibsaday ayuu alla idiin jawaabayaa oo idiin fidyoonaya carruurtayaeda kaa weeye ilan ayagana dhaxal lama sii jirine ah, waxaa ilaahay idii oo minal wildaani carruurta ka mid ilaahay waxaana alla idiin fidyoonayaa an tucduuhum xuquuqahum xuquuqdooda inaad siisaan walmustalcafiina alla idiin jawaabaya oo min alwildaani caruurta kamida ah, ayagana inaad xuquuqdooda siisaan wa an taquumuu wayamurukum soo qadaro alla wuxuu idin amrayaa haddana an taquumuu inaad u quntaan lilyataama agoonta bilqisli cadli aad u quntiin dhaxalkooda iyo maharkooda weeye kuwii la guursanaayo hadday yihiin maharkoodii la siiyo weye kuwii waxaa weeye dhaxalka wax ku dhaxalkoodii la siiyo wa an taquumuu inaad ku quntaan alla idin amrayaa lilyataama agoonta adigu quntiinowdha ilaahay bilqisli cadli adigu quntaan wamaa tafcalu wixii aad fashaanowdha ilaahay oo min khayrin khayr ah waxaad fashaan oo khayr ha yaraadee hase weynaadee fa in allaha allowdha ilaahay kaana wuxuu ahaaday biikaas kaas caliima allih ku cilmi waxaad fashaan udha ilaahay subxaana wa tacaala oo khayra ilaahay caalim ayuu ku yahay marka waxaa weeye wixii sharana lamid waaye marka waxa weeye amuuraha sada laga soo warramaayo waa inaad ixsaan samaysaan oo wanaag aad samaysaan shar haddaad samaysaanne adinkaa dhibaato idinkugu sugan marka sidaas waay asaasaa leeyihi oo hadda aayaddaas tafsiirkeeda horo intaanan soo gaaray xadiisu caaisha ayaan uga soo warran oo waxay tihi haadihi alyatiima takuunu fii xijri weliyiha waxa weeye naagtan agoonta ahaa loola jeedaa oo weligeeda dushiisa ah markaa jamaalkeeda iyo maalkeeda ayuu jeclaanayaa wuxuu doonayaa inuu sadaaqa ka nuqsaaniyo waa laga reebay ilaa an yuqsiduu lahuna fii igmaali sadaaq weeye waxaana la amray inay qayrkooda ay guursadaan weye caaisha waxay tihi dadka ayaa nabiga ka weydiiyey oo ka jawo weydiiyey markaasaa alla wuxuu soo dejiyey ka fi nisaa'i ilaa watargabuuna an tankixuhunna markaasaa waxaa ilaahay u caddeeyey yatiimadu markay daati jamaanin wa maalin ay tahay oo waxa weeye nikaaxeeda ay maaragtay ay rabaan isla markaasna aysan haleeshiinayn naagta lamida maharka aysan haleeshiinayn loo kamilo inay markaasi ka leexdaan haddii kale waxaasay u kamilaan hadday naag oo marquuban cana ay too naag oo aan la jeclayn oo markaasi fool ay taane oo maalkeedu yar yahay amba quruxdeedu yar tahay inay naag kaleo qaybkeeda ay raadsadaan weeye oy waxa weeye ay iska daayaan arrimahaas waataan suuradda bilowgeeda kusoo marnay sidaasaa marka aayaddaana macnaeedu yahay wa in imra'atun haweenow dhah ilaahi subxaanau watacaala khaafad hadday ka cabsato min baclihaa zawjkeeda nusuusan laashifnimo ay ugaga baqdo ow ambase ixraadan jeesasho ay ugaga baqdo falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan labadaas isqaba an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda udhailaaha sulxan hagaajin oo dhexdooda waxaa weeye ay ka heshiiyaan wasulxu sulxiyow dha ilaahay khayrunkii khayr badan weeye wa ukhlilat il anfusu nafyaalka waxaa loo xaaliriyow dha ilaahay ashuxa bukli ayuu loo xaaliriyey in tuxsinuu haddii aad wanaajisaan haweenka dhaqankoodaw dha ilaahay oo watastaquu aad ka dhowrsataan jow lagu sameeyo fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran aliibaadinka warqaba ayuu ahaaday marka hadda ilaahay subxaana watacaala aayaddan wuxuu nooga warramayaa ragga iyo haweenka isqaba markii waxaa weeye dhexdooda ay wax ka dhacaan gaar ahaan ninka marku maaragtay nusuus uu keeno maxaa yeele hadda nusuuska oo haweenka suuradda ayaanu uga soo warranay bilowgeedii ninka markii waxaa weeye haweenta isaguna uu ka santaago oo waxa weeye amuure dhowra markaas wagasan taago inay macnaha haweenkii iyo asagu ay heshiiyaan oo haweentu markaas zawjkaa la heshiiso ayaa ilaahay ka warramaya oo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa in imra'atun haweenow dha ilaahay ficilka oo fasiraya ayaa maaragtay lagu rafciyaa layidhi haafad hadday ka cabsatow dha ilaahay waxaa laga wadaa tawaqacad hadday ka shinsato hadday ka shinsato oo waxa weeye ay ka marayso min bacdihaa zawjkeeda qaba nusuusan kor noqosho tarafucan calayhaa weye ninki waxa weeye naasi waa ka tarafucaya waa ka santaagaya oo waxa weeye bitarki mudaajacati jeefkeeda ayuu ka tegayaa nafaqadeeda ayuu gaboofal ku samaynaya maxaa yeele waxaa yeelayana arrintaas libuknihaa weeye waa u cariisan yahay wa dumuuxi caynihi ilaa ajmala minha haddana indihiisaa waxay u taagan yihiin naartaa naag oo ka qurux badan ayuu arkay marka maadaama naartaa naag ka qurxan uu arkay tan waxa weeye wuxuu ku gaboodfalayaa mulaajacadeeda iyo xuquuqdeedii iyo amuurahaas ayuu ku gaboodfalayaa marka hadda waxa weeye aayaddan waxaan ku bayaaninaynaa casharkeenna dambo casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu illahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo sideedaad oo suuratu misaa ka mid a ah ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey aayaddii ilaahay subxaanau wa tacaala asxaabtu ay weydiinaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iftihii nabiga la weydiinaayey shacniga haweenka iyo dhaxalkooda iyo sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu jawaab loo dhahaayey iyo waxaa weeye haweenkii oo waxaa weeye aan la siinaynin wixii ilaahay u qoray oo markaasi dhaxalka haddana waxaa weeye laga jeesanaayey oo aan la damcaynin nikaaxooda islamarkaasina sidaa loo dhibaateeyahayey ayagana inaan arrintaa lagu samaynin carruurta yaryarkaa heeday ayagana in xaqooda la seeyo ayaa ilaahay subxaanau watacaala idin farayaa ayaa aayaddaas nabiga ku dheh la yidhi haddana alla wuxuu idin amrayaa inaad agoonta cadli ugu quntaan waxaad fashaan oo khayr howdha ilaahay alla caalim ayuu ku yahay waana idinku jaazinayaa alla wuxuu yidhi marka meeshaan wa imra'atun haween ayuu dhaha ilaahay khaafat haddii ay ka cabsato oo ay ka shinsato min baclihaa zawjkeedow dha ilaahay ninkeeda nusuusan kor noqosho hadda waxaa weeye nusuusku zawjkana waa ka yimaadaa zawjadana waa ka yimaadaa hadda marka hadda nusuuska oo zawjada ka yimaada iyo axkaamtiisa suuradda bilowgeeda ayaynu ku soo marnay meeshaan waxaa laga warramayaa nusuus oo xagga ninka ka yimaada maxaa yeele nusuusku sidiisaba waxaa weeye luqada tarafuc ayaa la yidhaah shay oo laga tarafucoo laga santaagaa la yidhaah marka alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala wa in imra'atun haweenow dha ilaahay khaafat haddii ay ka cabsato oo ay ka aragto weeye min baclihaa zawjkeeda bacliga waxaa loola jeedaa zawjkeedaa loola jeedaa sayidna waa la yidhaahdaa oo wa alfayaa sayidahaa waa tawdhaa ilaahay subxaana watacaala haddii ilaa yidhaahdo suuratu yuusuf aan utegi doonaa marka sayidka iyo bacligu waxay khaas ku yihiin baa layidhi ninkay khaas ku yihiin iyo zawjkaa layidhi sida waxaa weeye loogu idlaaqo rajulka ee maaragtay loogugu idlaaqo kamaa yudlaqu cala arajuli yudlaqu cala almar'ati sida waxaa weeye zawj ninka loogu idlaaqo naagtana waa loogu idlaaqa laakiin hadda sayid iyo bacli waxay gooni ku yihiin ninkay gooni ku yihiin alla wuxuu yidhi marka naag haddii ay ka cabsatow dhah ilaahay zawjkeeda ugaga baqdo nushuulkana u dhah ilaahay kurnoqosho waa tarafuc ou ka tarafucaayo mulaajacadeeda inuu la jiirsado ayuu ka santaagayaa gaboodfal ayuu ku samaynayaa nafaqadeeda maxaa yeele waxa weeye waa u cariisan yahay oo naftiisaysan cajab gelinaynin haddana waxaa jirta wa dumuuci caynihi ilaa ajmala minha weeye indhihiisa ayaa waxay u taagan yihiin haweentaas haween ka qurux badan ayaa indhihiisa u taagan yihiin marka ayada waxaa weeye waa ka goodsan yaha weye marka hadda jamaalku safirkiisu laftirkiisu waxaa weeye bixasabi maa cindahu weeye sida asaga markaas hadda agtiisaa weeye oo waxaa dhici karta qof walba jamaalka iyo quruxda inuu si u yaqaano soomaalidu waxay yidhahaan qofkaasu dooqaas ayuu leeyahay naaska marka waxaa laga yaabaa in waxa weeye ay qurxan tahay laakiin ninkan dookiisa aysan ku qurxanaynaa dhici karta weeye marka nafaqadeediin yaraynaya maca kownihi lam yakun ousan ahayn maalin markaasi tarakal xuquuqal waajiba xuquuqda oo markaas ku waajibtana ka tegi maayo ee waxa weeye haddii waxa weeye xuquuq oo ku waajibta uu ka tegaayo taas waxa weeye markaasi ma banaano weeye laakiin siyaabo kaleentood ayuu maaragtay danaheeda iyo markaasi amuuraheeda iyo inuu soo jiito ayuu uga gaabinayaa weeye marka arrinta noocaasa hadday dhacdo naasi ninku oo xoogaa maaragtay aa hoosu dhigaayo arrintaas ayaduna ay ka ogaato waxyaaba markaas ayada u bannaan oo u wanaagsan haddii ay waxa weeye ayadu samay karto waajib maan ku ahayn baa ilaahay ka warramayaa ow ambase ayuu dha ilaahay ix jeesad ay ugaga baqlowdha ilaahay jeesadkan waxaa waaye icraadan canhaa biwejhi wiji wejigiisa ayuu ka dadbaayaa weye oo naasa markii waxa weye soo fiirisaba waxa weye wejigiisa ayuu ka dadbaayaa marka hadda ow icraadantan nusuusulmara ayay maaragtay nusuusantaas ayay ku cadfantaha weye icraabkaana waxaa loola jeedaa wejiga ayuu ka dadbaayaa taasuna waxa weeye bashaash uma ahano naas uma furfura weye haddana waxa weeye haddii ay la kulantaba gujo abuusnimo ayuu kula kulmayaa arrimaha noocaasa ayaa dhexdooda yaalla weeye markaasuu dhaha ilaahay subxaana watacaala arrintaas hadday jirto falaa junaaxa dembiyow dha ilaahay calayhimaa korkooda ma ahan an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdoodaw ilaahay sulxan hagaajin falaa junaaxa dembiyow dha ilaahay calayhimaa korkooda ma ahan ay laa isma fii daalika weeye waxaa laga wadaa dembi ugu ma sugna naagta idaa saalaxatu ninka hadday la sooxsanto oo waxa weeye qaybti ay ku laheeday nafaqada ugaga tagto qayb ay ugaga tagto amase habeenkii oo u imaanayo waajibka ku aheeday oo isku dhibaayay ay markaasi qayb u daysa weye ama marashadii waxay u daysa weye ninka isagana waxa weeye arrintaas inuu ka aqbalo dembi ku maahan weye marka hadda xarajkan la anfinaayo oo ninka laga anfinaayo waa daahir baa layidhi maxaa yeele liannahu ya'kudu minhaa shay-an maxaa yeele shay ayuu ka qaadanayaa shay mar hadduu ka qaadon naasi wax kala tegaayo waa madanatuljanaax aa dembi meel loo maray kara weye janaaxa oo haweenka laga anfiyena waxay noqonaysaa fa min xaysu dafci daalika weye waxyaabahaasi iska daaficaysa weye maxaa yeele waxaa laga yaabaa in markaasi waxa weeye ninkii markaasi dhibaatadiisi ayay iska daaficaysa ayaysan kugu dhicinaya islaam marka hadda haddii arrintaasu ay ninka iyo naarta dhex marto naartu inay xaqeeda ninka u dayso asaguna wixii loo deeye uu qaato ayaa laga warramayaa dembi korkooda ma aanu ilaahay falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan an yuslixaa amase an yasaalaxaa qeladaba camalka inay sulxsamaan baynahumaa dhexdooda ilaahay sulxan sulx waxay ku sulxsamayaan xagga maaragtay yaa qismada iyo nafaqada weeye bian tatruka lahu shay-an masalanba waxay leeyihiin culummadu waa inay wax u dhaaftaa oy laga tagtaa waxayna ugu dhaafaysaa dalaban libaqaa'il suxbati weye waxay dalbaysaa inay suxbadiisa ay ku sii jirto ninkan waxaa weeye nikaaxiisa ay kusii jirto isla markaasina wanaag ay maaragta kula socoto hadday saas ku raali noqoto waa fadaakaa layidhi haddii kalentoydan raalli aysan ku ahaynin ninka waxaa waajib ku ahaa layidhi inuu xaqeeda u oofiyo ama naartan uu faaruqo oo hadda naaftu arrintan ay samaynayso ayada waajib ku mahan laakiin hadday ayadu maslaxasaas u raadiso way u bannaan tahay khayrayna ka helaysaa laakiin hadday diidda arrintaas waxa weeye ninka waxaa waajib ku noqonaysa xaqeeda inuu oosiyo ama waxa weeye naasaan uu faaruqo iska furo taasay noqonaysaa ee macnaha naasti xaqeedii mar haddii naasti anugu aan nacabahay xaqeedii ayaan duudsiinayaa shareecadu ma ogola taas ilaahay wuxu uli subxaana wa markii taa uu ka warramay wasulxu sulx yowdha ilaahay heshiiski khayru mid khayr badan weeye in hadda saas ay ninkiiyo naagti ku suluxsamaan ayadaa khayr badan owdha ilahay waxay ka khayr badan tahay min alfurqati in la kala tago ninkiiyo naagta ay kala tagaan iyo wa nushuus inay maaragtay nushuus ou yimaado oo ninka naagti waxaa weeye naashis ou ka aado ka sii jeeso iyo inuu ixraar sameeyo wejigiisa ka dalbo waxa weeye mar walba wiji cabuusnimo iskula joogaan inay heshiiyaana ka khayr badan ow ilaahay hadda marka ilaahay wuxuu ka warramayaa insaanka waxa lagu dabeeceeyey ayuu ka warramayaa maxaa yeele hadda meeshaan in macnaha la sameeyo ixsaan baa ilaahay ka soo warramay oo naagti maadaama ninkii heerkaas uu ka joogo inay waxa weeye xuquuqdeeda kaga tagto ayaa ilaahay ka soo warramay markaasuu allah wuxuu yidhi waa anfusu nafyaalka waxaa loo xaadiriyey ashuxu bakiilnimo nafta waxaa loo xaadiriyey shiddatulbukli weye oo lagu dabeeciyo weye wudligat ilanfusu nafyaalka waxaa loo xaadiriye dha ilaahay ashuxu bakiilnimo ayaa loo xaadiriyey oo waxaa laga wada ahaa layidhi waa lagu dabeeceeyey fakaannahaa xaadaratu waa iyadoo markaas usoo xaadirtay oo laa taqiibu canhu marna aan ka maqnaanayn macnaha waxaa laga wada ahaa layidhi anna almar'ata laa takaadu naartu masigayso tasmaxu binasiibihaa nasiibkeeda inay u masaamaxdo oo ininkeeda ay u masaamaxdo ninka zawjkeeda inay nasiibkeeda wax ka masaamaxday u dhaafto nafsigay taariin warajulu laa yakaadu yasmaxu calayhaa ninku isaguna naftiisu inuu u masaamaxo oo waxyaabaha uu ku haayo uu ka daayo asaguna waxa weeye masigaayo weye marka haddii waxa weeya layidhi idaa axabba kayrahaa naagtan kayrkeeda markuu jecel yahay inuu naagtaan markaasi oo wax walba oo waxa weeye oo u masaamaxo oo macnaha ilaa waxyaabihii uu kala tegey usoo celiyo naftiisu asagana ma masaamayso weye ayaduna inay waxay kule u dayso naftu u masaamix mayso marka nafta waxyaabaha lagu dabeeciyaa saas maxaa yeele waxaad arkaysaa rag iyo haween badan oo waxa weeye arrimo isku haysta oo naagtina waxa weeye aysan sina usoo laabanaynin oysan inay wax dayso aysan ogolayn wax masaamaxo oy wax maaragtay xaqeeda ay ka tagto ninka isagana ah uusan ogolaynin inuu naartan u soo dabco uusan ogolayn ee waxa weeye sidaas layskula iskula jooge waxa weeye aad iyo aad dhibaato iyo cariiri la iskula nool yahay ad arkaysaa maxaa yeele dabeecada basharka lagu dabeeciyaa sidaas waxaana loo baahan yahay dabciga noocaasa in nafta iyo shaydaanka lala dagaalo oo waxa weeye layska baabi'iyo oo nafta iyo shaydaanka lagu jihaado ayaa la dubanayaa oo markaasi loo baxo wanaag maxaa yeele dad isla jooga oo wanaag iskula joogin wax faa'iidaa ma laha noloshooduna nolol sharaf la noqon mayso waxay noqonaysaa nolol macnaha aan faa'iido lahaynin maxaa yeele zawjka iyo zawjada waxaa loo baahan yahay inay nolol sharaf leh iyo qalbi furan iyo wanaag iskula joogaan haddii kaleentood waxa weeye mar hadday saas yihiin ooyna waxba isu masaamixin inay kala tagaan ayaa khayr badan noloshoodu saasay ku fiicanta falfiraaqu afdalu haddii ilaahay yidhaahdo waanu ku tegi doonaa suuratu ruum ayaanu ku tegi doonaa arrin noocaas oo kalea wain tuxsinuu haddaad wanaajisiin odha ilaahay ragow cushrata nisaa'i weeye haweenka mucaamaladooda haddaad hagaajisaan wa tattaquu aad ka dhowrsataan jawrka aad ku haysiin fa in allaha alla kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin khabiiran alihi baadinka warqaba ilaahay waana idinku jaasinaya subxaana watacaala maxaa yeele haweenka mucaashara bilmacruuf in lagula maarataya mucaamaloodo waa waajib waataan soo mari jirna weeye alla wuxuu yidhi haddana subxaana wa walan tastadiicuu kari maysaan waxaa lala khidaabayaa aswaaji raggii ayaa lala khidaabayaa an ta'diluu inaad u garsoortaan owdha ilaahay bayna annisaa'i haweenka dhexdooda walow xarastum aad dadaashiin ow dha ilaahay falaa tamiiluuha dha ilaahay kullal mayl iilasha kulligeeda oo fatadaruuha aad ka tagtiin naagti laga iishay kalmucallaqati mid la xidhay xaal ay la soo tahay wa in tuslixuu haddaad hagaajisaan oo cadli aad samaysaan qasmiga wa tattaquu jow aad ka dhowsataan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuuran allihi dhaafowdha ilaahay waxa qalbigiinna ku jiran oo naag gooniyahoo loo iilanaya raxiiman allihi naxariista ayuu ahaadowdha ilaahay hadda markii ilaahay subxaanau watacaala insaanka waxa lagu dabeeciyey uu ka soo warramay haddana ilaahay uu nooga soo warramay nushuusku inuu maaragtay zawjka uu ka imaanaayo marna naagta uu ka imaanaayo haddii waxa weeye zawjka uu ka yimaada ayaynu hadda ka soo baxnay waxa markaasi waxa weeye ragga haweenku ay samaynayaan oy macnaha haweenku ay wax badan masaamacayso ayaa ilaahay nooga soo warramay hadda ilaahay wuxuu nooga soo warramayaa dabciga basharka ku abuuran sida uu yahay ayaa ilaahay nooga warramaya haddii waxa weeye ninku haween dhowra uu leeyahay in macnaha haweenkaas waxa weeye uusan ku siri karin maxabbada oon dabeecada basharku aysantaas keenaynin asii waxa weeye waxa muuqdo daahirkaa in haweenta laga xiriiriyo oo laga simo cadaalad loogu sameeyo waajib ay tahay laakiin waxaa weeye maxabada qalbiga aan markaasi ugu simi karin oo waxa weeye ay ku kala duwan yihiin ilaahay nooga warramaya alla wuxuu yihi subxaanau wa walan tastadiicuu kari maysaanow ilaahay an tacdiluu inaad garsoortaan bayna nisaa'i haweenka dhexdooda hadda garsoorkan waxaa laga wadaa maxabada isjacaylka weeye haweenka ilaahay wuxuu leeyay subxaanau watacaala kuma simi karaysiin jacaylka ayuu dha ilaah walow xarastum aad ba dadaashiinu dhahay si kastaba aad u dadaashiine qofkii waxaa weeye dhowr haweena qaba jacaylka kuma wada simi kariyo taasaa ilahay dhahay subxaana watacaala markaasuu dha ilaahay falaa tamiiruuha iilanow dha ilaahay kulal mayna iyaasha kulligeeda oo waxa weeye ilalatii tuxibuunaha weye naarta aad jeceshihiin haw iilana weye oo waxa weeye qashmiga oo maaragtay ah, haweenka la siinaayo oo waxa weeye eh, nafaqada iyo habeenka kalka ay u leedahay iyo kiswada waxa xuquuqda haw u iilanow dhah ilaahay subxaana watacaala midda aad jeceshihiin falaa tamiiluuha iilana kullal mayr iilasha kulligeed oo waxa weeye xaggii jacaylka haddaad kala iilateen xagga nolosha kaleentood oo waajibka ha kala ilana weye oo fatadaruhaa aad ka tagtaan owdha ilaahay mumaalo canhaa wey naasi laga iisay aad ka tagtiin kalmucallaqati xaal ay la soo mid la xidhay waxaa laga wadaa mucallaqada allah allatii laa hiya ayamun walaa daatu bacni weye naasi ay noqoto midaan waxa weeye garoob aan ahayn ninaan lahayn oo naasi meel cidla ay iska soo joogsato oo naas millana aan ahaynin naas garoobana aan ahaynin taasay yihiin owdha ilaahi subxana wa tacaala in tuslixuu haddaad hagaajisiin ow ilaahay oo cadli aad ku samaysiin qaybtowdha ilaahay haweenka la siinaayo wa tattaquu jawd aad ka dhowrsataan fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday kafuuran allii dhaafa waxa qalbigiinna ku jira oo xiilasho ah ilaahay waa idin dhaafaya haddii waxa weeye cadaaladda oo daahirkaa la sameeyo si daahir haddii cadaalad loo sameeyo waxaa weeye masalanba in laga sinaa xagga nafaqada xagga maaragtay nawbada oo habeenkeeda la siinaayo xagga kiswada haddii aad ka sintiin oudha ilaahay oo aad jawr ka dhawrsataan ilaahay waa kafuur raxiim ou dhah ilaahay waawna ilaahay idiin dhaafayaa limaa fii qalbikum min almayri weeye waxa iilashada oo qalbiga idinkaga jira ilaahay waa idiin dhaafayaa weeye maxaa yeele taas awoodba looma laha oo ninku waxa weeye dhowr haween hadduu qabo qalbigiisa mid ayuu maaragtay sii jecel yahay maxaa yeele waxaa kala duwan dhaqankooda iyo dabeecadooda iyo soo jiidashadooda iyo dabeecada basharka ahoo ku jirta waxyaabo badan iyo xagga wax walbaa maaragtayaa jira marka maadaama arrintaas dadku uusan hana karin waxaa laga doonayaa raggu inay cadaalad oo daahira ay sameeyaan middaas baatinkaana waxa weeye ma la haysto basharku awoodba uma laha maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatusalaam xadiis saxiixa oo la weriyaa waxau ahay markuu nabigu calayhi salaatusalaam haweenkiisa wax u qaybi tago waxa uu dhihi jiraa layidhi ilaahayow tan waxa weeye wixii anigu aan awooday oo aan maaragtay awood u lahay waa wey markaasi cadaalada daahirka ee waxaanan awood u lahayn ilaah waa ii qaban u dhihi jira nabi macnaha waxa uu ka wadaa rasuulka calayhi salaatusalaam waxaanan awood u lahayn ha ii qabanin waxa weeye jacaylka oo markaasi haweenka qaar aan qalbiga kasii jeclaha dhaqankooda taas ma awooda ha ii qabanin weeye marka haddee haddii rasuulka calayhi salaam macsuuma saas ahay hadde ummaddiisuna lamid weeye marka marka waxaa loo baahan yahay cadaawo oo daahira in la sameeya laabudda awey wain yatafaraqaa hadday kala tagaan udha ilaahay waxa weeye labadii qofkoodoo isqabtay zawjki iyo zawjadii hadday kala tagaan oo waxaa laga wadaa hela dalaaq ay ku kala tagaan wain yatafaraqaa hadday kala tagaan masalanba waxa weeye ninki iyo naasi waxba waa isku saamic waayeen mar hadday waxu saamix waayaan waxaa meesha timiday furqaa timiday furqa hadday timaado ilaahay guuri wa in yatafaraqaa hadday kala tagaan yugni laahu alla waa deeqayaa kullan kula arkowdha ilaahay saaxiibkiisau ka deeqayaa kullan kula arkowdha ilaahay min sacatii ilaahay waasacnimadiisau ka deeqayaa ninkan iyo naagtan haddii aysan wada noolaa karin oo waxa weeye cushradooda ay xumaato haddii ay kala tagaan qof walba ilaahay wafcigiisau ka deeqayaa fadliga weeye oo ilaahay naagta subxaana wa bian yarsuqahaa zawjan kayrahu naagta ilaahay wuxuu ku arsuqayaa ninkaan nimaan ahayn oo dabeecadooda isqabakarayso asagana ilaahay wuxuu ku arsuqayaa haween kale oo dabeecadooda iswaafaqi karta ilaan dadka waxaa weeye dad baa dabeecadooda iswaafaqsan tahay dadna dabeecadooda isma waafaqsana weeye wa in kaana liaxadihimaa ayaa layidhi midkood haddoo u sugnaada cishqunaa layidhi fil aakhari haddii mid midka kaleentood ou jeclay masalanba ninku naarta waa jeclay laakiin ayada ayaa waxaa weeye iska furtayoo ayada ayaa dhibtayoo isku celi waayey amase waxa weeye naartu ayadaa ninka jeclaaday ninka isaga ayaa nacay arrintu markay saas tahay ilaahay mid walba waa deeqayaa weye oo waxa weeye ninkaa hadduu naagta jeclaay asii waxa weeye naagtii ay iska iska reebtay qalbigiisa ayaa ilaahay qaboojinayaaho waxyaabihii cishqiga ha u qabaa laga tirtirayaa naagtu hadday ayadu ninka jeclaada asuu isagu uu nacayou saas isaga filqane waxa weeye ayadana qalbigeeda ilaahay la marka sidaas ayaa laga wadaa marka ilaahay hadday labada ruux kala tagaan fadliga ilaahay aa waasco qodob qof walba ilaahay wascigiisuu ka diiqaya ee cid cid marka kaleentood dhibaato u qabaysa ma jirto haddii waxa weeye qofkaan markiisooda xaqdarro uusan ku kicin hadde haddii xaqdarro lagu kaco adhee karta qofkaan in waxyaabo nafsi ay kasoo baxaan alla wuxuu yihi subxaana wa wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday waasican allihii oo waasac yahay fadligiisa waxa weeye khalqigiio uu siinaayo xakiiman fal suuban ayuu haduka u maamulaayo marka amuuraha sida ilaahay ugaga warramaayo waa si maaragtay xikmad habbaaniya ku dhisan wey welilaahi alla waxaa u sugnaaday aayaddan marka aayadda haddaynu kasoo baxaynay daliil u tahay maxaa wa wakaana allah waasican cali xakiiman ow dha ilaahay alla inuu sidaas yahay ilaahay wuxuu yidhi welilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq filardi arlada ku sugan wixii koonkaas jooga caaqil iyo kayru caaqilba ilaahay isaga ayaa iskale mulkan wa khalqan wa abiidan weeye walawallaahi qad xaqeeqee wasaynaa waan u dardaaranow dha ilaahay alladiina kuwa uutuulkitaaba kitaabka la siiyey oo min qablikum idinkood siina ahaaday wa iyaakum idinkana waa idin dardaarnow dha ilaahay ahlulqur'aanow an ittaqullaaha bi an ittaqullaha ilayhi ka cabsada saas ayaan idin dardaarnow ilaahay marka alla wuxuu nooga warramayaa taqwada in macnaha ilaahay cid walba uu faray wala kasta oo kitaab loo soo dejiyey ilaahay taqwo amray marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala wala wallaahi qad xaqeeqee wasayna ladiina kuwa u dardaaranay macnaha ilahay wuxuu ku wadaa subxaana watacaala waanu amarnay weeye alladiina kuwa ayuu dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey bimacna alkutubaa ah laga wadaa oo min qablikum idinka hortiin ahaaday yahuud iyo nasaaro iyo qayrkooda weye waiyaakum idinkana waa idin darnaadnay waxaa weeye yaa ahlalqur'aani weye dadka kitaabka qur-aankaa ah lasiiyo ummatu maxamed waxaanu idiin dardaarannow dha ilaahay wadajira idinkoo ah an ittaqullaha bi an ittaqullaha ilayhi ka cabsada kaafuu ciqaabow ilaahay ciqaabkiisa ka khawfa weye wax la adeeca wa lakum walahum usoo qadiro wa qulnaa waxaan u dhahnay ayaga iyo idinkabane in tadfuruu haddaad kufrisaan oo cabsida ilaahay aad ka tegtiin wixii laydin dardaarmay aad ka tagtaan wa in tadfuruu haddaad kufrisaan fa inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fil arl arda ku sugan khalqan wa mulkan wa cabiidan oo ilahay sayley oo haddaad kufrisiin dan ilaahay idinkamala subxaana wa tacaala falaa yaduru kufrukum kufrigiina ilaahay dhibi maaye adinkuu idin dhibaya wakaana allaahu alla wuxuu ahaadowdha ilaahay haniyan allii deeqsoon ilaahay khalqigiisa waa ka deeqsoon yahay cibaadadooda waa ka deeqsoon yahay xamiidan maxmuudan allii la maadiy ayuu ahaaday ilaahay waxa uu khalqigiisa u sancaynaayane ilaahay maxmuud ayuu ku yahay subxaana wa tacaala xamiidan taansideeda ilaahay waa ku sawaabinaya xaamid laga dhigana way banaanta haddana alla wuxuu dhahay daliil kaleento welilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo maa makhluuq fi lardi axlada ku sugan waxaa loo soo celceliyay ta'kiid waaye litakriirin wujibi taqwaa weye welilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq filardi arlada ku sugan wa kafaa billaahi alla ayaana ku kaafiyowdha ilaahay wakiilanow ilaahay wakiil ilaahay subxaana wa tacaala inuu maaragtay iska leeyahay khalaa'iqda samaawaatkii arlada jooga ilaahay isaga ayaa wakiil isagaa ku filan macnaha shahiida laba ilaahay markhaati ka awey bianna maa fiihi maa lah weeye samaawaadka ayaa arladaa waxaa ku suganoo khalaa'iqa in alla usug iska leeyi in yeesha alla haddou doonowdha ilaahay yudhibkum waa idin ayuha ayuhannaasu yaa ayuhannaasu dad yahabow ilaahay waa idin jirid goynayaa weeye wayaati wuxuu la imaanayaa biaakhariina kuwa kalentoodo bedelkiina wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday calaa daalika kaas qadiiran allii kara alla wuxuu yidhi in yeesha alla haddou doono yudhibkum waa idin jebinayaa ilaahay awooddiisa waxaa ka mid a haddaad ilaahay ku kufritaan alla haddii uu doon carradaanoo dhan u idinka tagtiraya ayuhannaasu dad yahabo ayuudha ilaahay waa tahdiid weeye waya'ti wuxuu la imaanayaa alleh biaakhariina kuwo kale oo bedelkiina wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday calaa daalika kaas arrinkaa inuu sameeyo oo idinka idinteeye beddelkiinna uu la yimaado qadiiran allihi kara ayuu ahaaday qaadir buu ilaahay subxaana wa uu ku yahay man kaana ruuxii ahaadowdha ilaahay duniisu inuu la doonaayo camalkiisa tawaabo dunya adduunyada sawowgeeda fa cindallaahi agtiisa ayuu ahaaday sawaabu dunya adduunyada sawowgeedu iyo walaakhirati aakhira sawowgeedu wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday samiican alii maqlaayo waxa lagu qowlaayo basiiran alii caalimku ayuu ahaada waxa la falaayo ilaahay subxaanau wa cilmigiisa ayaa ilaahay nooga warramaya iyo qudrada ilaahay subxaana watacaala iska leeyay qof walbana waxa uu samaynaayo in ilaahay subxaana wa tacaala sidii niyadiisu ay tahay alla uu wax siinaayo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala man kaana ruuxu ahaada yuriidu inuu la doonaayo yuriidu bicamaliyaa ku jirta camalkiisa inuu la doonaayo uu samaynaayo sawaaba dunyaa adduunyo sawawgeedow dha ilaahay jawaabu shardi ayaa maxduufoo waxaa leeyahay faqad sa'a camaluhu yaa meesha ku jirta qofkii camalkiisa la doona sawaabu dunya camalkiisu waa xumaaday nadarkiisuna waa hoogaan leeyahy fa cind allaahi ilaahay agtiisa ayuu ahaadowdha ilaahay sawaabudunya adduunya sababgeeda oo ilaahay subxaana wa asaga ayaa haysta sawaabudunya adduunyada wixii la siinaya ruuxa alla asaahayst iyo wal aakhirati aakhiro labadaba ilaahayaa isku leh marka waxaa la rabaa camal markii la samaynayo ilaahay daraaddiisa in loo sameeyo weeye fa cindallaahi sawaabu dunyaa walaakhirata ayuu dha ilaahay liman araadahu qofki alla uu la doonaayo laa cinda kayrihi weeye ilaahay kayrkiisa laga heli maayo sawaabu dunyaa iyo walaakhira weeye marka waxa weeye axadkood yousan dalbin dadka weye midka akadkaa weye oo adduunyada yuusan camalkiisa lidunya ka dhigin weye waallaa dalabaalaclaa weye midka maaragtay yaa sarreeyo camalulaakhira ha dalba weye oo ikhlaas ha sameeyo maxaa yeele waxaa laabudda ah waxa uu dalbaayo in ilaahay agtiisa ay ahaadaan ilaahay agtiisa markay ahaadaanna cid kale kama helaayo maxaa yeele ilahi wuxuu yidhi fa cinda allaahi sawaabu dunya waalaakhirati ayuu dhahay marka mar haddii adduuniya aakhiraba ilaahay uu haayo oo isagu iska leeyahay waxaa la rabaa shayga aclaha ah waa sawaabul aakhire camalkaaga inaad ku raadiso ayaa laabud ah weye oodan markaasi waxa weeye midka akhraska aadan raadin wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay samiican alii maqlaayo wax lagu qowlaayo basiiran aliya caalim ayuu ahaado wax la falaayo oo ilaahay subxaana wa tacaala wax walba caalim ayuu ku yahay marka cid walba waxay wadajeeddadu ay tahay ilaahay waa garanayaa waxaana daliilu ah ilaahay waa tou dhahay fa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatina fi dunyaa wamaa lahu fi alaakhirati min khalaaq oo dadka waxaa ka mid ow dha ilaahay suuratulbaqara aan ku soo marnay qof dhahaya rabbanaa aatinaa fi dunyaa ilaahu adduunyada wax nasiib ilahay addunya kaliya weydiisanaya aakhirana aan waxba ku lahayn wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi alaakhirati xasanatan waa ku iyo dad dhahaya ilaahu adduuniya aakhiraba nasiib oo adduunkana waa ilaahay weydiisanaya aakhirana weydiisanaya o isku jamcinaya naartana naga kori dhahaya waa tawdha ilaahay ulaa'ika lahum nasiibu mimaa kasabuu wallahu sariicu lxisaab nasiib ayay leeyihin wax ay kasbadeen laakiin qoladan oo camalkoodu lidunya uu yahay aakhiro waxba kama helaayaan oo ilaahay agtiisa saw uma jiro marka waxaa laysku boorinayaa qof walba camalka uu qabanaayo ilaahay daraaddiisa inuu qabto maxaa yeele allah wax bixi kara subxaanau watacaala oo hadduu adduunye ula jeedane adduunyada allah iska leh haddii aakhiro ula jeedana aakhiro ilaahay iska leh falilaahi alaakhiratu waaluulaa waa sowdha ilaahay adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaana watacaala ay u sugnaadeen marka waxaa la rabaa camal markaad samaynayso inaad lilaahi uu ahaado ilaahay waxau ku siinaayo asagayna u yaalin adduunyada waxau kaa siinaayo ilahay asagaa iskale intiisa yaalin aakhire haddii ilaahay subxaana wa tacaala wax kaa siinaayane aakhiradan asaga ayaa iska leh marka adugu waxaa lagaa rabaa qofka mu'minka inuu camalkiisu lilaahi u ahaado oo ilaahay subxaanau wa tacaala oo wax u sameeyo ilaahay adduunyo waxu ka siinaayo waa ka siinayaa aakhirana waxu ka siinaya waa ka siinaya maxaa yeele labadaba isaga isku leh marka insha allahu tacaala casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanau wa aclam wasalaamu calaykum